alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray baabu taakiidi wujuubi azaka ayaynu ku soo jiray sakada waajibnimadeeda adkaynta la adkaynayo baabkii ku saabsanaa qaala imaamu nawowiy raximah allah wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalama bacata mucaadan xadiiska horeynu soo maray aflaxa in sadaq riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi dhaar aflaxa wallaahi in sadaq riwaayo kalena waxaa lagu sheegay aflaxa wa abiihi in sadaq marka wa abiihida waa dhici kartaa inay kolley idinka soo horbaxdo riwaayaadka kolley saxiix muslim mid ka mid ay ku dhacdaan filayaan laakiin ahlucilmiga muxadisiinta muتaqadimiinta bacdi ka midii waxay mareen inay markaa tahay riwaayadaasi shaadda oo walow markaa saxiixa riwaayaadkiisa riwaayo ka mid ahaba ah ku dhacdee in markaa waxa weeye shaadda ay tahay saas yadaa bay maray xadiid kale laftiisa oo aan kan ahayn oo isagana ay ku dhacday wa abiihi waa jirtaa sidaasi la-eg baa culammada qaarkood sixadiisa uga hadleen lafdiga waxayse culammadu yidhaahdaanoo kale jawaab kale haddayba sugnaato waxay noqonaysaa qabla annahyi in ilaahay cid aan lagu dhaarto intaan la reebin ka hor inay ahayd oo ibaaxada asligaa ah markay ahayd baa lagu xambaarayaa dabeedna dib laga nahiyey oo laga reebay marka idan laa ishkaal labada weji kii lagu socdaba ishkaal ma jiro xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalama bacaa mucaadan nabigu calayhi asalaatu wasalaam waxa uu diray mucaad ila alyaman yaman ayuu u diray faqaala waxau idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam udcuhum ila shahaadati an laa ilaaha ila allah waxaad ugu yeedhaa qirista la qiraayo mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane mid kaloo xaq lagu caabudaa inaan u jirin qirista sidaa la qiraayo ugu yeedh wa annii rasuuluullah iyo inaan rasuulkii ilaahay ahay sala allahu aleyh wasalam ugu yeedh fa inhum ataacuu lidaalik hadday kaa kugu ateecaan oo ay kaa yeelaan fa aclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha tacaala inuu allah isagaa korreeye iftarada calayhim ku faral yeelay korkooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa leyla habeen kasta iyo maalin kasta shan salaadood inay tukadaanoo faral ah inuu ilaahay ku faral yeelay sidaa ogeysii fa inhum ataacuu lidalik hadday taana kugu ateecaan oo kaa yeelaan ay aqbalaan fa aclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha iftarada calayhim inuu allah ku farar yeelay sadaqatan sadaqa ku farar yeelay yacni zako sadaqadaasoo tu'khadu min akhniyaa'ihim laga qaadayo kuwooda hodannada ah ee haniyada ah laga qaadayo wa turaddu calaa fuqaraa'ihim kuwooda fuqarada ana lagu celinaayo la siinaayo sadaqadaana inuu ilaahay ku faral yeelay kuwooda xoolaha leh ee sidaa ogeysiya u sheeg muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim ayaa isku waafaqay faaclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim wa turaddu cala fuqaraa'ihim yani zakadu inay waajib tahay xadiiska markaa qadarka tusinaaya ee xadiiska ka midka ah ayaa waxa weeye uu keenay oo baabkan ugu soo arooriyey xadiiska waxaa laga qaadanaya waajibka ugu horreeya qofka saarani inuu yahay shahaadataanka inuu qiro oo awalu shay qofka loogu yeedhaya waa inuu shahaadataanka qiro weeye waa labada shaada ugu horey waa awal waajib riwaayaadka qaarkoodna awalnimada waaba tasriixinayaan falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah sida riwaayad saxiixaynka ku soo aroortay ay sheegaysa inaka ta'tii qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxaad u tegaysaa dad ahlu kitaabaad u tegaysaa dad ahlu kitaaba ayaad u tegaysa ha noqoto waxa ugu horraysay aad ugu yeedhaa qirista la qiraayo mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane iyo qirista la qiraayo muxamed inuu rasuulka ilaahay yahay sidaas ha noqoto waxa ugu horreysa aad ugu yeedho marka waajib ka horreeya inaan u jirin baa laga qaadanaya saas aawadeed qolyahay yidhaahda awal waajib waa annadar walistidlaal waajibka ugu horreeya waa nadar iyo istidlaal in marka waxa weeye makhluuqaadkan la eego laga fekero oo nadar iyo istidlaal la yimaado oo taa dabeedna marka waxa weeye lagu gaadho dirista la qiraayo ilaahay khaaliqnimadiisa iyo waaxidnimadiisa yacni intaasi awal waajib ay tahay yacni xadiisku waa ka hor imanaya haddii waajib ka horreeya uu jiri lahaa nebigu waa sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam weliba xadiisku isagoo caddaynaaya waajibka ugu horreeya inuu yahay shahaadataanka inay qiraan in loogu yeedhaayo saas marka waxa weeye xadiisku weliba uu nas ku yahay oo ku cad yahay riwaayada kale marka la sheego riwaayadan aahir bay ku tahay waayo wax ka horreeya hadday jiraan waa la sheegi lahaa waxaan la yaqaanaa ta'khiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka dibdhigaa yacni uma bannaana ijmac baynay ugu bannaanayn ijmaac ayaynay ugu bannaanayn khalaa'iqdii faraha badnaa ee soo islaamayey kumanyaalka ahaa ama tobannaanka kun ahaa nebigu ma odhan islaamista ka hor nadar iyo istidlaal la kaalay waajib ka horeeya jira ama hal nadarta waistidlaalta ma eegtay ma ka fekertay makhluuqaadka ma deliishatay yani waxaweye saas ma odhan yani waxaweye hadday waajib ahaan lahaydna waa baraarujin lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa baraarujin lahaa waa sheegi lahaa waayahay weliba waxaan kusii darayaa dee nebiguba markuu ugu yeedhaayo wuxuu ugu horraysiin jiray shahaadataanka quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu sida xadiis saxiixa ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu mushrikiinta la hadlaayey quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu laa ilaha ila allahu dhaha haddaad laa ilaha ila allahu tidhaahdaan waa liibaanaysaan saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adeerkii markuu sakaraadayey wuxuu ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah shahaadatan uxaaju laka biha cinda allah ma odhan undur wastadilla uma uma qul yacni saas ma odhan marka hore nadar iyo istidlaal la kaalay dabeedna dheh ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam ee waxa uu markaa ku yidhi laa ilaaha ila allahu dheh ayuu marka uu yidhi marka waajib ka horreeya inaanu jirin ayay caddaynaysa waayahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya shahaadataanka marka la qiro waajibka kale ku soo xigaa inuu noqonaayo salaadaha shanta salaadood ee faralka ah fa ataacuu lidalik faaclimhum ana allaha tacaala iftarada calayhim khamsa salawaatin fi kulli yowmin wa leylah marka salaadaha shanigoodu inuu weyn yahay baa laga qaadanaya waajibka labaad uu yahay shahaadataanka marka laga yimaado waa rukniga labaad ee arkaanta diinka ka mida marka waxaweye salaadaha ujuubkooda la aqbalo oo yani markaa sidaas la ogaado la aqbalo waxaa loo sheegayaa zakaduna inay faral ku tahay marka zakadu waxay noqonaysaa rukniga saddexaad bay noqonaysa fainhum ataacuu lidalik faaclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim wa turaddu cala fuqaraa'ihim marka sadaqadana waxaa loo jeedaa zakadii baa loo jeedaa khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa biha waa inagi ku soo marray aayadda lafteeda oo sadaqadaa waxaa loo jeeday zakadaa loo jeeda waa sadaqa waajiba oo sadaqadiiba waxay u qaybsantaa sadaqa yani waajiba iyo sadaqa masnuuna sadaqa waajiba iyo sadaqa sunna ah labada nooc bay u qaybsantaa xadiidku wuxuu sheegayaa tu'khadu min akhniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim waxaana la ogsoon yahay zakada sideed sinfi ama sideed nooc baa la siiyaa oo aayatu tawba ay tilmaamayso inama asadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiini waalcaamiliina calayha alaaya marka siddeed sinfi ayaa la sheegay siddeed nooc xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa fuqara keliyuu tilmaamaya fuqara keliya ayuu tilmaamaya marka waxay culammadu yidhaahdeen waxaa markaa fuqarada loo soo gaar yeelay iyagaa ugu baahi badan saas aawadeed baa loo soo gaar yeelay waxay kaloo yidhaahdeen waxaa loo soo gaar yeelay cidda la siiyo way ugu badan yihiin sidaas aawadeed ayaa maadaamay fuqaradu fara badan yihiin ayaa iyaga lasoo gaar yeelay laakiin takhsiis iyaga lagu gaar yeelaayo ma ahao laga tilmaamaayo cid kale la siin maayo loogama jeedo wa dikru shayi duuna maa siwaahu laa yaqtadii nafya maa cadaah qaacidaa jirta markaa tilmaamaysa shay haddii la sheegoo xusidda lagu gaar yeelo isagaa gaar loo xusa yacnii laakiin wixii kale waa laga aamuso lama sheegin waxa kalena daliil kaloo sheegayaa jira sheegisla'aantu caddayn mayso inaan markaa waxa kale aynay sidaas u sugnayn tilmaami mayso dikru shay duuna maa siwaa laa yaqtadii nafya maa cadaah fuqaradaa loo celinayaa lama macno aha cid kale la siin maayo fuqarada qudha la siinaya xasri tilmaami mayso wasiiqadu xasri maaha xasri ma aha marka xasri laga qaadan maaha fuqahada qaarkood waxay ka daliishadeen sinfi keliya in la siin karo sekada oo sideedda marka waxaa in la siiyaa ama jamac ka mida la siiyaa ama saddex noocoo ka mida la siiyaa siday fuqahada qaarkood qabaan cala alaqali inayna markaysaga waajib ahayn ayay ka daliishadeen laakiin marka sida aynu sheegnay loo tilmaamo oo culammada qaarkood aynu ka soo naqlinnay iyaga waxa sheegista loogu gaar yeelay inaan xukum ahaan lagu gaar yeelayni ay u badan yihiin oo haalib u yihiin oo maadaama haalibka ciddii la siinaya ay yihiin oo ay u fara badnaayeen baa lasoo gaar yeelay ama ay ugu baahi badan yihiin yacni ma noqonayso mid waxa weeye daliil yani u noqonaysa mas'alada marka la tilmaamay xujo marka u noqon mayso xadiidka kun iyo laba boqol iyo toddobiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo siddeed iyo labaatan wa can ibni cumara radia allaahu canhuma bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullaahi ibni cumar qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi umirtu an uqaatila annaasa waxaa lay amroo lay faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo la diriro ayaa lay amray xataa yashhaduu ilaa ay qirayaan an laa ilaaha ila allah ay annahu shaniyeh laa ilaaha ila allaahu mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane sidaa ilaa ay qirayaan antu waa mukhafafa min ahaqiila annahu baa markaa macnuhu dhacay ay ana shana arrinku laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah ama laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane ama laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa mawjuudun ma jiro ila allaahu allah mooyaane labada weji kii la maraaba bixaqin haddii la qadaro iyo xaqun haddii khabarka laga dhigo amaba sifo laga dhigo khabarku marka uu noqdo mawjuudun marka uu noqdo waa isla markaa macni weeye oo macnuhu wuxuu noqonayaa mid keliyuu noqonaya wa ana muxammadan iyo ilaa ay ka qirayaan in muxamed nebi muxamed calayhi salaatu wassalaam rasuuluullah rasuulka ilaahay yahay kuwa allah soo diray inuu yahay ilaa ay sidaa qirayaan inaan la diriroo la dagaalamaa lay amray wa yuqiimu asalaata salaadana ilaa ay ka ogayaan wa yu'tu zakaata zakadana ka bixinayaan salaaddii ilaa ay taagayaan oo siday ahayd ula imanayaan zakadana ay bixinayaan oo ciddii mutaysatee u xaqa lahayd ay siinayaan saddexdaa arrin ilaa ay dhacayaan oo shahaadataanka ay qirayaan salaaddiiiyo zakadana ay la imanayaan inaan la diriroo la dagaalamo allay amray faidaa facaluu dalik faidaa facaluu markay sameeyaan daalika madkuurka la soo sheegay ay sameeyaan daalika ismu ishaaruhu wuxuu ku dhacaya madkuur buu ku dhacaya madkuurka hoostu wuxuu ka yahay kala la sheegay hoostu saddex shay ka yihi marka lafdi keliya ayuu mushaar ku noqonaya oo madkuur ah madkuurkiina hoosta wuxuu ka yahay shahaadataanka in la qiro salaadda iyo zakadana lala yimaado casamuu minii way iga dhowreenoo way iga ilaasheen dimaa'ahum dhiigagoodii wa amwaalahum iyo xoolahoodii hadday intaa la yimaadaan way iga ilaaliyeen dhiigagoodii iyo xoolahoodiiba way iga dhowreen ila bixaqi alislaam xaqa islaamnimo yacni markaa wax ku sugan mooyaane ama wax ku dheehan mooyaane yacni bishayin min alashyaa dhiiggoodii iyo xoolahooda waxba uma yeelayo ila bixaqi lislaami xaqa islaamnimada inay ku dheehan yihiin mooyaane oo xaq eh, yani marka islaamka ay ka tagaan mooyaane markaana cuquubada waxay mutaystaan bay yeelanayaan wa xisaabuhum cala allah xisaabtooduna allah bay ku sugan tahay bimacnaa allah baa isku waajibiyey oo ballanqaaday inuu xisaabaayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in la amray nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu dadka la dagaalamo dadka gaalada inuu la dagaalamo ilaa ay la imanayaan umuuraha saddexda ay la imanayaan cidda amraysana waxaa loo jeedaa yani allah inuu amray baa loo jeedaa allah inuu amray ayaa laga tilmaamay marka waxaa loo xadfay marka yani faacilka waxaa loo xadfay amara faacilkeedii lilcilmi garasho la garana marka halkan oo kale marka la sheegaayo waa mabniyu lilmajhuul la odhan maayo mabniyu lilmajhuul la odhan maayo oo waxa weeye e, mid aan la garanayn faacilka ma ahe faacilkii waa la garanaya faacilkii waa la garanaya waxyaalaha loo xadfo faacilkana waxaa ka mida lilcilmi wa khuliqa alinsaanu min cajal yani marka la yidhaahdo yani waa mabniyu lmajhuul waa laga fiican yahy cibaarada in la yidhaahdo yani waayo faacilku majhuul ma ahe waa macluum waa mid la garanaayo waa allah waa allah ee waxaweye xikmad kale ayaa markaa yani loo qariyey faacilka markaa loo qariyey laakiin waa macluum oo waa la garanaya marka tacbiirka muqayar siiqe iyo in laga cabiro ayaa ka fiican waa mabni lmajhuul cibaarada la odhanayo marka ilaa ay shahaadataanka ka qirayaan salaadana ay oogayaan zakadana ay bixinayaan waa lagu wadayaa dagaalkii ilaa haayadaa laga gaadhayo yacnii haayada loo yeelay dagaalka waa ilaa saddexdaa arrin ay la imanayaan idan waxaa ka soo baxaysa haddii waxa weeye saddexdaa arrin ay la iman waayaan in dagaalkii lagu wadaayo lala dagaalamayo waxaa laga reebayaa qolyihii ahlu jizyaha ahaa ahlu kitaab iyo majuus yagu yagaan saddexdan arrin la imanayn ayay hadday jizyada aqbalaan laga daynayaa dagaalkii oo laga joojinaya ya qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi wala biاlyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun yani marka waxa weye iyagu jizyadii ay bixiyaan oo aqbalaan inay jizyada bixiyaan xukunka islaamkuna ku dareero sidaa hadday aqbalaan iyagoo kufrigoodii iyo gaalnimadoodii ku sugan ayaa ahlu kitaabka iyo majuuska laga joojinayaa dagaalkii oo aan lagu sii wadaynin aayaddaasaa laga qaadanaya iyo xadiidka bukhaariga oo cumar bnu khataab markaa jizyada kama qaadin gibirka kama qaadin qolada majuuska la yidhaahdo ilaa uu u sheegay saxaabigii cabdiraxmaan ibni cawf ana arasuula sala allahu alayh wasalam akhadaha min majuusi hajar in rasuulku sala allahu alayh wasalam majuuskii reer hajar ee meesha hajar la yidhahdo ku sugnaa inuu jizyada rasuulku ka qaaday ilaa uu u sheegay saxaabigaasi u sheegay jizye kama qaadin cumar bnu khataab marka labada qolo ahlu kitaab iyo majuus haddii waxa weeye jizyadii ay aqbalaan iyagoo aan shahaaditaankii iyo salaaddii iyo zakadii la iman bimacnaa iyagaan islaamin ayaa laga joojinaya dagaalkii laga daynaya laga daynaya laakiin dadkii kale gaalada ahaa iyaga markaa waa lagu wadayaa ilaa ay soo islaamayaan baa lagu wadaya ilaa ay soo islaamayaan ayaa lagu wadayaa oo lala dagaalamaya gaalada murtadiinta ah ee diinka ka baxay ee ka ridoobay ee ka noqday dagaalka waa lagu wadayaa ilaa ay soo islaamayaan oo gaalnimadii ka noqonayaan oo ka toobadkeenayaan haddii waagii hore ay ahaan jireen intaynay islaamin ka hor ahlu kitaab ay ahaan jireen cibro yeelan mayso ya kitaabinimadiina dib looga aqbali maayo mar hadday islaameen xukunkaa hore wuxuu noqday mid meesha ka baxay buu noqonaya waa murtadiin bay markan yihiin marka ilaa ay soo islaamaan oo diinkii ku soo noqdaan oo gaalnimadii ka toobad keenaan lagama daynayo dagaal wakada gaalada kale aan ahayn ahlu kitaab oo yahuudiya nasaaro ah iyo majuus yani waxa weeye oo iyaguna raacaya intaa wixii aan ahayne gaalo ah iyaga marka waxa weeye waxay noqonaysaa in dagaalkii lagu wadaayo ilaa haayadani ay dhacayso haddii laakiin maslaxo loo arko wakhtiyada qaarkood in lala heshiiyo gaalada waa lala heshiinayaa laakiin heshiis abadiya maaha heshiis abadiya ma aha waxaynu ugu tegi doonaa insha allahu tacala kitaab aljihaad ayaynu ugu tegi doonaa wuxuu noqonayaa heshiis muqayada ayuu noqonayaa ama mutlaqa oo aan abadin la tasriixinayn ayuu markaa noqonayaa itlaaqan oo waxa weeye ayuu noqonaya yani heshiisku saddex noocba u dhici karaa yani waxaweye mid abadi ah mid mutlaqa ah oo aan abad la odhan iyo mid muqayad ah oo wakhti ku xadidan yani marka intaasu markaa midba u dhici kara marka waxa weye heshiiska muqayadka ah gaalada waa lala yeelan karaa siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam gaaladii quraysheed ula yeeshay heshiiska muqayadka ah oo toban sano in dagaalka la daayo oo yani marka heshiis la ahaado oo waxa weeye aan intaa la dagaalamin nabad la ysku dhex maro ila aakhirihi wakhtiyada qaarkoodna heshiis mutlaqo aan marka abadi ahayn nebigu waa galay calayhi salaatu wasalaam oo gaalada qaar waa la galay sida yuhuuddoo kale heshiisku la galay mid sannada ku xadidan ma ahayn mid abad la tasriixinayana ma ahayn wuxuu ahaa nooca markaysaga mutlaqa ayuu ahaa nooca ilaaqan ee mutlaqa ah ayuu ahaa laakiin abad aan la odhanayn heshiis abadii ma bannaana qolada marka ahlu jizye ah iyaga markaa heshiiskooda waa abadi marka jizyada inay bixinayaan gibirka bixinayaan xukunka islaamku inuu ku dareerana ay aqbalayaan taasaa iyaga ugu sugnaaday dimmada abadiga ah ay ugu sugnaatay haddii aynay burin lagama qaadi karo wakhtina kuma xadidna wakhtina kuma xadidna yacni saas wey waayahay marka xadiidku wuxuu tilmaamay saddex arrin ilaa uu dhacayaan in lagu wadayo dagaalka waxaana soo aroortay nin gaal ahaa oo goobtii dagaalka yimi la dagaalamay muslimiintii la dagaalamay dhibaabo gaadhsiiyey markii laba saxaabi ay abbaareen oo seefaha dul hadhiyeen inuu ashahaatay usaame iyo saxaabi kaleoo ansaari ahi ay seefaha dul hadhiyeen markii taasi ay dhacday ayuu ninkii ashahaatay ninkii ansaarigahaa seeftiisii waa la noqday kuma dhufan usaamatu bnu zayd isagu seeftiibuu ku dhuftay ninkii halkiibuu ku dilay waxaan u arkay in marka aynay ka dhab ahayn yani markaa shahaadadan hadda uu ku dhawaaqay waayo intaanu goobta iman marka ma ashahaadan markuu goobta yimi intaanu dagaalamin ma ashahaadan markuu goobta yimi ee dagaalamay intaan marka waxaa seefta la dul hadhin ma ashahaadan markii waxa waxaweeye seefaha la dul hadhiiyey oo laba nina seefaha ay dul hadhiyeen oo ay u muuqato marka waxa weeye dee in laga gacan sarreeyey oo seefihii dul harsanayaan ya laba ninna ay yihiin xaaladdaas u ashahaatay waxaa markaa kolley dadka kusoo u soo degdegaysa inaan shahaadadaasi dhab ka ahayn yacni saasaa soo degdegaysa malaha dadka ku soo dhacayaa saas weeye haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii waxa weeye arrinkaa u ogaaday wuxuu ku yidhi usaama aqataltahu bacdama qaala laa ilaaha ila allah ma waxaad dishay markuu laa ilaaha ila allahu yidhi dabadeed miyaad dishay fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida jaءat ywma alqiyaama markaasaa waxa weye usaamana ku celcelinayey yaa rasuula allahi inamaa qaalaha mutacawidan rasuulka ilaahayow shahaadadan wuxuu ugu dhawaaqay magangal uu seefta ka magangelayo o isleeyahay seefta kaga badbaado kaga baxso ayuu ugu dhawaaqaye niyo kamay ahayn ya yani waxa weeye sidaas marka ayuu yidhaahdaa markuu sidaa usaama yidhaahdo ayuu nebigu isla hadalkiiba ku celiyaa fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida jaat ywma alqiyaama bal maxaad ku samaynaysaa hadday laa ilaaha ila allahu timaado maalinta qiyaame maxaad ku fari doontaa sidaasuu ku yidhi marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamaya in marka shahaadda keliya in lagaga daynaayo dilka iyo dagaalka in lagaga joojinaayo taasuu tilmaamaya xadiiskana saddexda arrinbuu markaysaga u sheegayay saddexdaa arrin ayuu markaa xadiidkanna uu marka isku daraya waxaa lagu xambaarayaa oo lagaga jawaabayaa in la yidhaahdo cismadu waxay ku dhammaystirmaysaa saddexda arrin in lala yimaado bay ku dhammaystirmaysa xadiidkuna waa tilmaamaya faida facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum waamwaalahum amwaalahum ila bixaqi ilislaam marka cismadii waxay ku sugnaanaysaa ku dhammaystirmaysaa taas laakiin waxa weeye ibtidaa'an marka hore waa laga daynayaa xaalkiisaa dabeed la eegayaa inuu markaa intii kalena raaciyo ayaa la eegaya ayaa la eegaya yacni sidaasaa marka ahlucilmiga qaarkood ay ku tawjiihiyeen oo labada daliil isugu keeneen oo cismadii marka ibtidaa'iga ahayd ee bilowga ahayd waxay ku sugnaanaysaa yani waxa weye shahaadaday ku sugnaanaysa ibtidaa'an marka ay u sugnaanaysa ya marka waxayna ugu sugnaanaysaa bisharti ashyaada kale inay raacaan ama waxay ku dhammaystirmaysaa oo ay ku sii xaqiiqoobaysaa taasi ibtidaa'igii bay ahayd iyo bilowgii oo baaqiga la eegaayo inuu raaciyo wixii kale raacayey yacni marka waxaweye intan uu isku daro oo saddexdaba la yimaado markaasay yani marka u dhammaystirmaysa markaasay u dhammaystirmaysa xadiidkan waxyaalaha laga daliishado waxaa ka mida ciddii markaa salaadda la iman weyda dagaalna ka xigta oo jamac iyo isku urursata ah in lagula dagaalamayo ilaa salaaddii ay la imanayaan wakadaa cidda sakadii markaa bixin weyda walo waajibnimadiiba ha qirsanaato oo ha tidhahdo sakadu inay waajib tahay waa qirsanahay ciddii sakadii bixin weyda dabeedna shawko iyo awood leh oo arrinkaa isku garabsada oo ciidan iyo awood marka waxaweeye yacni markaa la yimaada ay ku daafacayaan xoolaha in laga qaado khasab lagaga qaado iyadana in lagula dagaalamayo ayaa laga qaadanaya haddii sakadii aynay ku dagaalamin uu maqduuru calayhi shakhsigu yahay oo xukuumadu markaysaga ay awoodayso gacantooda uu ku jiro haddii loo yeedho uu imanayo mid dagaal marka ku daafacaya aanu ahayn waxba la dili maayo xooluhunbaa laga soo qaadaya laga soo jaraya sida xadiiskii sunankuba sheegayey bahzu bnu xakiim can abihi can jaddih waman manacaha faina aakhiduuha wa shatra maali kii zakada diida oo bixin waaya faina aakhiduuha annagu zakada waa ka qaadaynaabaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa shatra maalihi qayb kaloo xoolihiisa ka mid a qayb kaloo xoolihiisa ka midana yacni takhsiir ahaan ama tacsiir ahaan baanu uga qaadaynaa yacni marka tacsiir ahaan ayaanu marka uga qaadaynaa marka dee hadduu maqduuru calayhi yahay xooluhun laga qaadayo zakada wixii ku waajibkaa ah, un laga goynayo xoog lagaga goynaayo ayay markaa noqonaysaa laakiin hadduu awood iyo xoog ku daafacayo waa lala dagaalamayaa walow haba keensato in markaysaga lagu dile casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqi lislaam bixaqi lislaam waxaa laga tilmaamayaa wixii markaa waajibaade uu ka tago iyo wixii dembiye uu la yimaado wuxuu yeelanayaa cuquubadeeduu yeelanaya hadduu xad ku dhaco xuduudda ka mida xadkii baa laga goynayaa yacni sida zinadii ama sariqadii ama qadfigii iyo ashyaada la midka ah waa bixaqi lislaam bay soo geli hadduu markaa dunuub kale la yimaado aan xad ahayn oo waajibaad waajibaadu ka tegay ah ama muxaramaadu sameeyey ah tacziir hadday leeyihiin markaana tacziirtii baa laga jaraya waajib hadduu ka tegay oo marka waxa sidaa zakadoo kalena oo marka waxa weeye ah, gacanta uu ku jirana dee waa laga goynaya waa laga soo qaadaya xoolihii baa laga soo jaraya wixii xoolihiisa lagu yeeshay waajibka ahaa waa laga goynaya xoog baa laga goynaya wahaakada wa xisaabuhum cala allah baatinkoodiiyo waxay qarsanayaan iyo inay ka dhab tahay iyo inayna ka dhab ahayn ilaahay baa xisaabaya oo axkaamta adduunye waxay ku dhisantahay daahir axkaamta aakhirana daahir iyo baatinba waa ku dhisantay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala lama tuwufiya rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam abu hurayra wuxuu yidhi lama tuwufiya markii la oofsaday rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la oofsaday bimacnaa nebigu uu dhintay calayhi asalaatu wasalaam wa kaana abu bakrin radia allaahu canhu abuubakarna uu ahaaday ay khaliifatan khaliifa uu ahaaday oo kaana naaqiso laga dhigo oo khabarka la qadaro ama waxa weeye kaanada taamo laga dhigo wa kaana abu bakrin waxa weeye markaa la helay waxaa loo jeedaa khilaafadiisii ay sugnaatay yani xasishay marka khilaafadiisu ay khilaafatu abi bakrin markaana mudaaf baa loo qadaraya dad kaanada taamo ka dhigto waayo abubakar horeba waa u jiray iyadoo nebigu nool yahayba calayhi salaatu wasalaam waxaa laga tilmaamaya khilaafadiisiiba xasishaa laga tilmaamaya markaa dad kaanada taamo ka dhigto min baabi xadfilmudaaf bay noqono yani khilaafatu abi bakrin baa macnuhu dhacaya mudaafadu qadari yani ay xasishay khilaafadii abibakar ama wa kaana abu bakrin abubakar uu ahaaday radia allaahu canhu khaliifatan khaliifa uu ahaaday wa kafara man kafara min alcarab ay gaaloobeen ciddii gaalowday oo min alcarabi carab ka midi ay gaalowday faqaala cumar yani qaala cumar cumar baa yidhi lamaada jawaabteedii la yidhaahdo waxay noqonaysaa yani markaa eh, qaala cumar buu noqonaysa eh, taasna waxay ku dhisan tahay fa'da cadafka ama waawgu zaa'id ma noqon karaan culamada marka carabiyada bacdi ka mida ayaa waxay yidhaahdeen waa noqon karaan zaa'id alakhfash lkabiir siduu maray weeye iyo marka bacdi kaleo culammada carabiyada ka mida ayaa maray marka waxay yidhahdeen zaa'id waa noqon kartaa marka calaa haada waxay noqonaysaa faqaala cumaru ay qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi radia allahu canhu kayfa tuqaatilu nnaas saad dadka ula diriraysaa ula dagaalamaysa waqad qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam walxaal qad qaala iyada oo xaqiiqe ee uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah umirtu waxa lay amray oo lay faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamoo la diriro ayaa lay amray xataa yaquuluu ilaa ay ka odhanayaan laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu ay ka odhanayaan faman qaalahaa ku kastoo laa ilaaha ila allahu yidhaahda kelmaddaa ama jumladaa yidhaahda faqad casama minii maalahu wa nafsah faqad casama minii waa iga ilaaliyo waa iga dhowray maalahu maalkiisii buu iga ilaaliyey wa nafsahu naftiisiina waa iga ilaaliyey oo sinaba markaa naftiisa iyo maalkiisa wax ku gaadhsiin maayo yacni sababta shay ashyaada ka mid ah ilaa bixaqihi xaqii markaa islaamnimada sababteeda mooye si kale ku gaadhsiin maayo si kale yacni kuma gaadhsiinaayo oo istisnaa mufaraq marka la yidhahdo weeye wa xisaabuhu cala xisaabtiisana allah baa isku waajibiyey oo ballanqaaday inuu xisaabaayo yacni waa iga ilaashay waxaa loo jeedaa arrin sababaya inuu markaa dhowrmo dhiiggooda iyo xoolahooduba ay dhowrmaan arrin keensanaya ayuu la yimi ka'annahu isagu xaqiiqatan uu ka ilaaliyo ka dhowray waxaase loo jeedaa sababtii dhowraysay buu la yimi ee dhowristu ka dhalanaysay iyo ilaalintu faqaala abuu bakrin abuu bakar wuxuu yidhi wallaahi allah baan ku dhaartee la uqaatilanna la dirire oo la dirire oo la dirire man faraqa kii kala geeyo bayna asalaati wazakaa salaaddii iyo zakada kii kala geeyo midna la yimaada midna markaa ka taga oo diida ee la dagaalami yani labadaba waa laba waajib oo in lala wada yimaada fa ina azakaata xaqu lmaal waayo sakadu waa xaqii xoolaha weeyi ila bixaqihi sow maaha marka bixaqihi bay soo gelaysaa bixaqihiga istisnaaga ku sugan ya taasay markaa soo gelaysaa zakadu wahuwa xaqulmaal markaasuu wuxuu ihi wallaahi allah baan ku dhaartay low manacuunii hadday ii diidi lahaayeen ciqaalan xadhig hadday ii diidi lahaayeen xadhiggaasoo kaanuu yu'adduunahu ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyhi wasalam xadhiggaasay u gudi jireen oo ay u geyn jireen rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam intii ka ahaatay ay u gudi jireen la qaataltuhum calaa mancih waxaan kula dagaalami lahaa diidmada ay xadhiggaa ii diideen baan kula dagaalami lahaa yacni waa haayo waxaa laga tilmaamayaa wax kale iska daaye wax yar oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u dhiibi jireen oo ay waajib ku ahayd inay u dhiibaan ya hadday ii diidaan waa kula dagaalamaya qaala cumaru radia allaahu canhu cumar wuxuu yidhi fa wallaahi allah baan ku dhaartay maa huwa arrinku ma ahaan ilaa an ra'aytu inaad markaa ogaaday mooyaane allaha allaah qad sharaxa inuu markaa ballaadhiyey oo u furay sadra abii bakrin abii bakar laabtiisa lilqitaali dagaalkii inuu u furay oo waxaweeye laabtiisii yacni waxa weeyaan u waasiciyey oo u furay fa waxaan gartay annahu alxaqu inuu xaq yahay annahu ay ana alqitaala dagaalku alxaqu xaq inuu yahay ayaan gartay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa markii rasuulku sala allahu alayh wasalam uu geeriyooday carab badan baa gaalowday oo diinkii ka noqotay oo qaarkood cibaadatul awthaan ku noqdeen iyo sanamadii inay dib u caabudaan ayay dib ugu laabteen qaarkoodna waxay raaceen musaylimat alkadaab bay markaysagaa raaceen oo ninkii beenawaaska ahaa ee nebinimada beenbeenta u sheegtay ayay markaa raaceen marka qaar fara badan baa gaaloobay carab badan baa gaalowday abubakar markaa waa la diriray waa la dagaalamay waxyaalaha cajaa'ibka waxaa ka mida sida itibaaca abibakar u badnaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu raacayey ay u xoog badnayd waxa dhacday ciidan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diyaariyey inay baxaan ay ahayd oo jiha loo dirayey weliba fog loo dirayey oo usaamat bnu zayd nebigu uga mas-uul dhigay ayaa isagoon weli bixin ayuu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ciidankii aan weli bixin ayaa carab fara badani gaalowdoo diinkii ka noqotay markaase asxaabta qaarkood waxay u soo jeediyeen ciidankan halkii ha u saarin dee halkan baaba laynoogu imanayaa zawjaadka nebiga sala allahu alayh wasalam na waa la soo weerarayaa yani ubuucdii islaamka halkan lagu soo weerarayaa marka ciidankii hadda ha dirin innaga ciidan u baahan waa tan carab fara badani gaalowday yacni ciidankan baaji oo jihadii markaa loo qorsheeyey inuu u baxo ka baaji abubakar wuxuu uhi maya abadan marnaba ma baajinaayo ciidan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amray inuu baxo yacni shakhsi baajinaya ma ihi ayuu yidhi usaamo adigu bax ciidankaaga kaxayso halkii lagu diray qabo halkii lagu diray qabo khayr bay noqotay oo khayr baa ka dhashay yacnii qabaa'il fara badan bay sii dhex mareen oo dhaafeen iyagoo marka halkii loo diray ku socda markaasaa qaar doonayay inay ridoobaan oo diinkaba ka noqdaan baa markay arkeen ciidan marka waxa weeye dhaafayo oo dee jiha fog ku socda ayaa waxay yidhaahdeen wallaahi dee maanta ciidan mabay soo direenba haddii marka ayna awood isku ogayn awood haddayna isku ogeyn ciidan maanta maba soo direen boo jee fogiyo uma direen marka waxay ku tusinaysaa inay awood leeyihiin bay kutusinaysaa marka dee taasi waxay noqotay yacni mid waxa weeye yacni itibaaci abibakar uu nebiga calayhi salaatu wasalaam raacayay min shiddati itibaacih raacitaankiisii darnaa uu nebiga calayhi salaatu wasalaam raacayey ateecayey yacni barakadii ka dhalatay bay markaysa waxay noqotay inay xataa dad markaa doonaayo inay ridoobaan ama marka ku haminayo isku hayay ma ridowdaan inay marka riddadii yani ka baaqdeen oo diinkii ku sugnaadeen ama ay qaar ridoobay diinkii ku soo noqdeen oo gaalnimadii markaysa ay ka soo noqdeen iyagaan weli lala diririn aan lala dagaalamin abubakar markaa ciidan buu diyaariyey ciidan kaluu diyaariyey oo dadkii ahlu riddaha la dagaalamaysa ayuu diyaariyey khaalid ibnu waliidna mas-uul buu uga dhigay sidiibaa marka waxaa lagu dagaalamay waata la yidhaahdo riddatun walaa abubakrin laha waa riddo marka aan abubakar haysan yacnii abubakar oo kale riddo weyday yacni marka waxa weeye waatay markaa saasoo kale yidhahdaan marka calaa kulli xaal dadkii lala dagaalamayey waxaa ka mid ahaa kuwa zakada bixin waayey qaar diinkiiba intay ka noqdeen bay dee waxay raaceen musallimat alkadaab ayay markaysaga qaarkood raaceen ninkaa nebinimada sheeganaya qaarkoodna cibaadatul awthaankii iyo asnaamtii inay caabudaan bay ku laabteen qaar kale zakada waajibnimadeeday dafireen kuwaasoo dhan cumar ma ishkaal gelin kuwa ishkaal geliya waa maxay waa qaar islaamnimadii ashahaadanaya salaaddii tukanaya laakiin zakaduun bixin waaye jawaabta abubakar bay ka muuqataa kuwa ishkaal ishkaalgeliyey inay kuwaa yihiin ee ciddii markaa diinkaba toos uga ridowday saad ula dagaalamaysaa ma lahayn waxaana jiray kuwa zakada diiday laba qaybood bay u qaybsanaayeen qolo waajibnimada zakadaba inkirtay oo dafirtay iyo qolo waajibnimada zakada ogolayd laakiin eh, bukhli ay ku bakhaylayaan zakada daraaddeed ayay zakada u bixin waayeen reer bani yarbuuc baa la odhan jiray qolada waa maalik bnu nuwayra qoladii uu mas-uulka u ahaa ama odayga u ahaa qoladaas iyagu waxa weeye zakada waajibnimada may inkirin laakiin waxa weeye bakhiluu biha way ku bakhayleen oo waxay u bixin waayeen yacni bukhli ay ku bakhaylayaan daraaddeed marka kuwa cumar ishkaal geliya waa kuwaas weeye markaasuu xadiiskan soo qaato uu yidhi saad ula dagaalamaysa iyadoo rasuulku sidaa yidhi axaadiista horena markaysaa may hayn xadiiskan ibnu cumar iyo abubakar iyo cumar midna ma hayn xadiiska ibnu cumar dil wuxuu ku cadiyey zakada haddii laga tago in dagaalki jirayo umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu allah wa yuqiimu asalaata wa yu'tu azakaa ya haayada markaysaga lagu joojinayo dagaalka ayaa zakada in la bixiyaa ay markaa ka mid tahay haddii kale in lagu wadaayo ayaa xadiisku kutusinaya marka xadiiskaas abubakar iyo cumar toonna ma hayn riwaayada marka cumar hayey iyo abubakarba waxay ahaayeen umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah eh, faman qaalaha faqad casama minii maalahu wa nafsahu ila bixaqi marka fiqhiga abibakar siduu u xoog badan yahay daraaddeed wuxuu ka daliishaday qadarka lafteeda ayuu wuxuu kala baxay in waxaweye ruuxa zakada bixin waaya lala diriraayo hadduu dagaal ka xigo hadduu ku dagaalamayo in lagula dagaalamayo oo wuxuu idhi ilaa bixaqihi lafteeda igu deliila oo zakadu waa xaqulmaal maadaama xaqulmaal ay tahay bixaqihi bay soo gudagelaysa xaqa islaamnimaday ka mid tahay saas aawadeed baa lagula dagaalamaya wuxuu kaloo u sheegay zakada iyo salaadda ciddii kala geysa waa la diriraya oo riwaayaadka qaarkood waxay sheegaya waqariinatuha fii kitaab illaah waa salaadda tii ku lamaanayd kitaabka ilaahay gudihiisa aayaadka qur'aanku zakada iyo salaadda in badan bay soo aroortay waa isku lamaan marka mar hadday sidaa isugu lamaan yihiin ciddii kala geysooo tidhaahda salaadda waa la imanaynaa zakada lama imanayno waa la dagaalamaya waa la diriraya wuxuu gaadhsiiyey markii dambe khaayo ya uu leeyahay shay kastoo nebiga ay u gudi jireen walow haba yaraadee oo inay u gudaanna waajib ay ahayd baa macnuhu u dhacaya diidmada ay diideen baan kula diriraya kula dagaalamay cumar markii dambe waa waafaqay laakiin taqliidan uma waafiqin qaar baa waxay yidhaahdeen waxa weeye cumar abubakar buu iska qallitay yani masaladii kama qancin abubakar buu qallitay yani laakiin waxaa lagu xambaarayaa siday ahlucilmigu yidhaahdeen markii dambe masaladu inay u caddaatay ee abubakar iska qallido inaynay ka ahayn oo waa kan tilmaamaya fa caraftu annahu alxaq sidaasna inuu ogaaday buu sheegayaa markii dambena wuxuu tilmaamayaa inuu gartay inuu xaq yahay sidaas inuu gartay ayuu markaa tilmaamaya calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya ciddii zakada bixin weyda oo dagaal ka xigta inay xukuumadda islaamka kula dirirayso kula dagaalamayso cidda kula dagaalamaysana waa xukuumadda weeye xukuumadda islaamka ah ayaa kula dirirayso kula dagaalamaysa ee afraadda ma aha ama koox is-abaabushay ma aha inay marka kula dagaalamayaan oo odhanayaan marka waxa weeye yacni zakadii inaad bixin weydaan kula dirirayna sidaas fasaad baa ka dhalanaya cidda marka waxa weeye waa cidda mas-uuliyadda caamkaa ah leh waxa weeye muslimiinta ka mas-uulka ah jamaacat lmuslimiin yacni marka ayay noqonaysaa cidda kula diriraysa kula dagaalamaysa cid kale ma marka haddaba kuwa aan zakada waajibnimadeeda inkiraynin asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam miyay gaalaysiyeen mise may gaalaysiin ahlucilmiga qaarkood waxay ilaaqeen inay dhammaan gaalaysiiyeen wa kafara man kafara min alcarab maadaama la yidhi waxa weeye dhammaan yani waxaw inay gaalaysiiyeen halkaana culammada qaarkood waxay ka daliishadeen sida riwaaya can imaam axmed ba ay ku sugan tahay riwaayaadkiisa riwaaye ka midi hadduu waxaweye ruuxu zakada bixin waayo kuna dagaalamo oo imaamka kula dagaalamo imaamkii muslimiinta uu kula diriro inaanu zake bixin xaalka caynkaasi inuu gaaloobayo inuu gaaloobayo waayo riwaaya imaam axmed uu leeyahay oo sidaa odhanaysaa jirta marka culamo kale oo ra'yiga waafaqsanna waa jiraan eh, riwaayaad kaleo ka duwan waa leeyahay imaam axmed oo markaysaga masaladan yani wuxuu ka leeyahay riwaayaat mutacadida ayuu ka leeyahay hmm, ilaa shan riwaaya baa la soo wariyaa oo ibnu taymiyana uu ku sheegaya fii kitaabi aliimaan oo ku sheegaayo yacni ahlucilmi kalena ay sheegeen marka waxa weeye waa riwaayo riwaayaadkiisa ka mida weyi laakiin eh, sida markaa uu tilmaamay eh, shaykhulislaam ibnu taymiya markiisa markaa uu sheegay saxaabadu kumay gaalaysiinin eh, ciddaa zakada waajibnimadeeda qirsanayd yacni kumay gaalaysiin oo milladda kagamay saarin siduu marka waxa weye minhaaju sunnati nabawiya uu ku caddaynaayo kumay gaalaysiin waxaana caddaynaya banu yarbuuc qolada maalik ibnu nuweyra ahaa markii lala dagaalamay oo laga guulaystay ninkii odayga u ahaa ee maalik ibnu nuweyra dee khaalid waa qabtay boo gacantu ku dhigay waa soo qabtay dabeedna hadal baa dhex maray hadalkii markuu dhex maray wuxuu yani marka u yihi saaxiibkiinaa siaa yidhi isagoo nebiga u jeeda calayhi salaatu wasalaam dabeed marka waxa weeye khaalid waa dilay culamada qaar waxay leeyihiin wuxuu u dilay nooc sabiyuu ka fahmay hadalka uu qaatay inuu nebiga caayay calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed culammada ka hadasha mawduuca sabiga rasuulka sala allahu aleyh wasalam markay ka hadlayaan bacdi ka mida ah soo arooriyey qisadiisa ibnu taymiyana asaar ibnumasluulka waa ku keenay yani markuu ka hadlay aahaarta saxaabadee ku saabsanaa yani waxa weeye ruuxa yani nebiga caayaa inuu gaal yahay waxyaalaha uu soo arooriyey ay ka mid tahay culamo kalena saa waa sheegaan zakada marka inuu bixin waayey oo zakadii manciyey oo dadkii markay dooneen inay bixiyaan dadkii u yihi kala qaata inuu ku gaalaysiinayana taasna waxaway bacdi baa u fasiray calaa kulli xaal si kastaba ha ahaatee miday asxaabtii taa ka sinaayeen ma aha maalik ibnu nuwayrana markii waxa weeye uu khaalid tegey meesha la yidhaahdo madiine markuu tegey cumar waxa weeye hadal adag buu ku yidhi khaalid oo wuxuu ku ihi nin muslimaa dishay waa ku qisaasaynaa hadal caynkaasa tawaarikhdu sheegayaan inuu ku yidhi dabeedna marka waxay uma jawaabin waayo isagu amarka ma lahayn abubakar buu u galay abubakar waa u cudurdaaro waa u cudray maktiina waa bixiyey maktii maalik bnu nuwayrana waa bixiyey marka waxa weeye bixinta uu maktii bixiyey waxay ku tusinaysaa inuu marka islaamnimadiisa inuu markaa qirsanaa inuu marka waxa muslim yahay oo waxaweeye markaa sidaas makta u bixiyey ilaa hadduu markaa murtad oo riddo lagula dagaalamayay inuu gaaloobay aanu riddadii ka toobadkeenin oo ka soo islaamin dilkiisu ma noqdeen mid mamnuuca ma noqdeen magana lagama bixiyeen marka calaa kulli xaal waxaa markaa laga qaadanayaa qoladaa markaa zakada waajibnimadeeda qirsanayd inaan la gaalaysiinayn baa laga qaadanaya adilada kalena waa laga deliishtaa inaan zakada markaysaa mancigeeda yacni marka keliya qofku aanu ku gaaloobayn sida xadiiskii aynu sheegnay bahzu bnu xakiim can abihi can jaddih iyo sida yani xadiiska kale tilmaamaya maa yanqib ibnu jabiil ila anahu kana faqiiran faahnaahu allah marka ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa falam yaxkum bikufrihi walaa amara biqatlih yani waxa weeyaan kufrigiisana ma xukumin dilkiisana ma amrin nebigu calayhi salaatu wasalaam markii le ibnu jamiil ba manciyey zakadii wuxuu yidhi un maa yanqib ibnu jabiil ila anahu kana faqiiran faakhnaahu allah marka dee inaanu markaa gaalaysiin ayaa laga qaadanayaa oo xadiidka laftiisana uu tilmaamayaa fii saxiixi muslim baanu ku sugan yahay xadiidka kale inoo soo socday inoo iman doonaa isaga qudhisna waa tilmaamaya zakada mancigeedu inaynu kufri ahayn fa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar waa xadiiska inoo soo socdaa xadiidkaa horeynu soo maray waxaa ku jiray low manacuunii ciqaalan kaanuu yu'adduunahu ila rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam laqaataltuhum calaa mancih marka halkaasaa waxaa soo arooray lafdi kaleoo canaaqan icqaalan labada lafdi oo kala beddel ah baa laba riwaayo ku soo kala arooray ma wuxuu yidhi eh, low manacuunii ciqaalan kaanuu yu'adduunahu ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam mise wuxuu yidhi low manacuunii canaaqan kaanuu yu'adduunahu ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam labada riwaayoba saxiixay ku sugan yihiin ahlucilmiga qaarkood labaday kala arjaxeen oo sheekh albaani oo kale wuxuu odhanayaa canaaqan baa maxfuud ah oo sawaabku waa canaaqan yani wuxuu ka dhigayaa lafdigan inuu shaad yahay ayuu ka dhigayaa ciqaalan inuu shaad yahay icnaaqan uu ku saxan yahay waxaanay ku dhisan tahay ma hal mar abubakar yidhi mise waxay ixtimaali kartaa laba goor inuu hadalka ku celiyo marna ciqaalan uu yidhi marna canaaqan uu yidhi marka waxa weeye culammada dee labadaba saxiixinayaa waxay ku tawjiihin karaan ama waxay ku tawjiihinayaan in waxa weeye markaa lagu xambaarayo marba mid inuu cabbiray ruuxuna markuu hadlayo waa dhacdaa hadalka inuu laba goor ku celiyo wakhtiyada qaarkood marka inuu marna canaaqan yidhi marna ciqaalan yidhi laakiin haddii la yidhaahdo mar quran buu yidhi hadalka waxay noqonaysaa labada lafdi in la kala arjaxay noqonaysa calaa haada sheekh albaani isagu wuxuu arjaxayaa canaaqan ayuu arjaxaya canaaqanna waxay noqonaysaa waa waxar yar oo qoor dheer waxar nabiga ay u gudi jireen oo siin jireen haddii ay diidaan waan kula dagaalamayaa markaa ay diideen baan kula diriraya ilaa ay ka bixinayaan yani waxaa loo jeedaa dagaalna ay yani markaa dhidbadaan oo dagaal la yimaadaan ay ku daafacayaan waa yahay oo waxarta yari miyay ku baxaysaa zakada dee waxaa dhici karta qofkii inuu ku waajibto zakadii xoolihiina ay ka baxaan waaweynaa marka wuxuu hayayba noocaa wada noqdaan marka dee haddaanu wax kala haynin waxa uu hayeebo wada noocaa yihiin ixtimaal baa ku jira in markaa layaha waa ku baxaysa ama wuxuu ka tilmaamaya un haaye ahaan buu ka tilmaamaya adnaa shay oo zakada ka mid oo ii diidaan fardan wa taqdiiran waan kula diri lahaa in macnuhu dhacay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi ayuuba radi allahu canhu ana rajulan qaala lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam abi ayuuba alansaari waxa uu sheegay ninbaa nebiga wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam akhbirnii bicamalin yudkhilnii aljanna iiga warran camal jannada igelinaya camal jannada igelinaya oo ii sababaya inaan jannada galo ii sheeg qaala tacbudu allaaha walaa tushriku bihi shay'a wuxuu idhi allah baad caabudaysaa waxna ugu shariig yeeli maysid macnuhu wuxuu u dhacayaa an tacbud allaha walaa tushrika bihi shay'an wa tuqiima asalaa ila aakhirih marka antii baa la xadfay ila markii la camal iiga warran macnuu wuxuu noqonayaa huwa camalku tacbud allaha ay an tacbud allaha cibaadat allahi waa inaad allah caabudo weeye masderka laga dhalanaya markaa khabarkii noqonaya almasder munsabik ayaa wuxuu noqonayaa khabarkii laakiin antii iyo ficilka masderka laga wada dhalaalinayay antii waa la xadfay waa la gooye waa la gooye markaa dee waxay noqonaysaa ficilka in marfuucnimadii loo soo celiyo saasaa loo rafciyey waana dee usluub saa'iqa ahoo yacni fasiixa weeye ya oo carabiyada ku badan aad ugu yimi qur'aankaba waa ku soo arooray wa min aayaati yuriikum lbarqa allah aayaadkiisa waxaa ka mida yuriikum lbarqa jumla ficliya miyay noqotaa mubtade noqotaa waxaa la odhanayaa an yuriyakum albarqa asalku noqon lahaa masder baa markaa laga dhalaalayn lahaa masderkaasaa markaa noqon lahaa mubtadihii noqon lahaa albarqa hayaadka ilaahay bay ka mid tahy dee antii markii la xadfay oo an yuriyakum aan la odhannin waxay noqotay ficilkii in la rafciyo mawdicanna waa saasoo kale marka tacbudu allaha walaa tushriku bihi shayan inaad allaha caabuddo weeye ay an tacbud allaha walaa tushrika bihi shayan camalka jannada ku gelinayaa wa tuqiimu salaata ay wa an tuqiima asalaata iyo inaad salaada taagto wa azakaata wa an tu'tiya azakaata iyo inaad zakada bixiso wa an tasila alraxima iyo inaad qaraabada xidhiidhiso anta haddii la qadaro walow xagga ugu horraysaba ha la qadaree inta lagu cadfay waa la wada nasbinaya hadda waxaynu ibraasinay si marka aynu u caddaynun baynu u muujinnay laakiin waxaa ku filan an tacbud allaha walaa tushrika bihi shay-an watuqiima asalaata watu'tiya tu'tiya azakaata wa tasila iyo zakada inaad bixiso ayaa camalka jannada ku gelinaya noqonaya wa tasila alraxim iyo qaraabada inaad xidhiidhiso qaraabooyinkaaga inaad xidhiidhiso muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa jannada in lagu gelaayo allah keligii in la caabudaan loo shariig yeelin iyo in salaaddiiyo zakada iyo qaraabo xidhiidhinta lala yimaado waa afar shay waa cibaadadii ilaahay oo shirki ka madran oo allah towxiid iyo ikhlaas loola yimaado waa salaaddii in la taago oo siday tahay loola yimaado waa zakada in la bixiyo waa qaraabada in la xidhiidhiyo mawdicu shaahidna wuxuu keenay wa tu'ti zakaa zakada inaad bixiso taasuu u keenay qaraabada xidhiidhinteeduna waxay ka mid tahay waxyaalaha waajibaadka ee sharcigu amray ayay ka mid tahay waxyaalaha waajibaadkaee sharciga laynagu amray ayaa qaraabo xidhiidhintuna ka mid tahay waxaa isweydiin leh xadka qaraabada xidhiidhinteedu waajibka tahay waa intee qaraabo xidhiidhintu waxay u qaybsantaa mid waajiba iyo mid sunna ah ay u qaybsantay qadar intee la eg baa waajib ah in la xidhiidhiyaa xadkeedu maxay noqonaysa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen qaraabo xidhiidhinta waajibka xadkeedu waxa weeye waa laba shakhsi oo kasta oo maxramiya ka dhaxayso oo hadduu midkoodna lab ahaan lahaa midkoodna dhadig ahaan lahaa aan sharcan gayaan isu ahayn oo inay isguursadaan aynay bannaanayn qaraabada ka dhaxaysa daraaddeed qadarka caynkaasa in la xidhiidhiyaa waxay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa qaraabada intaa wixii ka soo hadhay xidhiidhinteedu waxay noqonaysaa fadiilo sunnay noqonaysa laakiin qaraabada maxramiyada ah ee haddii markaa labada qof midna lab ahaan lahaa midna dhadiga ahaan lahaa sharcan inay isguursadaan aynay u bannaanaateen waxay noqonaysaa qaraabada caynkaasa in la xidhiidhiyaa inay waajib tahay daabitka caynkaasa maxaa u daliila waxaa u daliila xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee tilmaamayey in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa tujmacu bayna almar'ati wa camatiha wa bayna almar'ati wa khaalatiha yacni waxa weeye lama kulmiyo guur laysuguma keeno inan iyo eeddadeed ruma iyo inan iyo habaryarteed ruma guur laguma kulmiyo laysuguma keeno markuu arrinka noocaasa nebigu diiday wuxuu sheegay sabab min ajli anlaa taqtacuu arxaamakum si aydan qaraabooyinkiinna u goynin oo qatiicaturaxim ayna uga iman labada dumar ee guurka lagu kulmeeyey dangalooyinka isu noqday dee darrataan baa la yidhaahdaa maxaa darra loogu magacaabay dangalada waxay ku magacaabaan carabtu darra markay laba yihiinna darrataan baa la yidhaahdaa alaau daraa'ir iyo arbacu daraa'ir maxaa darra loogu magacaabay lianna kulla waaxidatin tadurru alukhra mid waliba ta kalay dhibaysaa oo dhibtata kale ayay jeceshahay oo ku farxaysaa ayna iskuba dayaysaaba caadatan sida la bartay inay dhibaatayso markaa si aydan qaraabooyinkiinna u goynin baan la kulminaynin inan iyo eeddadeed ruma oo guur laysugu keenaynin wada qabayn iyo inan iyo habaryarteed ruma labadii ilmaadeerka ruma ahaa in la wada qaboo guur laysugu keeno nebigu ma reebin calayhi salaatu wasalaam iyadoo cillada uu ka dhigay tan in qaraabooyinka aan la goyn marka waxaa laga qaadanayaa qaraabada qatiicadeedu ay xaaraanta tahay in la xidhiidhiyaana ay waajibka tahay inay tahay qaraabada maxramiyada yacnii qaraabo maxramnimo keensatay taas marka inay tahay ahlucilmiga qaarkood sidaasay uga daliishadeen oo daabitka kala baxeen laakiin xidhiidhinta qaraabadu intaa kuma gaar ahaa qaraabada kale caamka ah ee xidhiidhinteedu waxay noqonaysaa shay maxmuuda oo fiican oo fadiila ahoo sunnaa bay noqonaysa ya saas aawadeed baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam istawsuu biahli misra khayra fa ina lahum dimmatan wa raximaa reer masar yacni markaa dardaarankayga wanaagsan u aqbala oo bimacnaa dardaarankayga qaata waayo waxay leeyihiin ballanna waa leeyihiin waa qoladii qibdiyiinta ahayd weeye markii masar marka waxa la furtay yacni qoladii qibdiyiinta ahayd ee nasaarada ahayd ilal waa kuwa jooga aqbaatu qibdiyiinta masar iyagoo marka kiristaan ay markaysa waxa joogaan wax ka islaamay dee waa jiraanoo iyagu ka baxay yacni markaa nasraaninimadii ka baxay laakiin ila al'aan waxa weeye siirkoodii dee waa joogaanoo waa yaalliin marka qoladaas waxa weeye yacni mucaamalo wanaagsan kula mucaamila waayo dimme iyo ballanna waa leeyihiin oo cahdi bay leeyihiin qaraabana waa leeyihiin qaraabada waxay yidhahdeen culammadu waxaa lagu xambaarayaa qaraabada in laga tilmaamaayo haajar oo ummu ismaaciil ah nebi ismaaciil hooyadii inay qibdiyiintaas ahayd waxa weeye laba riwaayaad soo arooray oo midna waxa weeye waa waa raximan midna waxa weeye waa waa sihran wa sihran markay tahay riwaayadu waxay noqonaysaa maariyat alqibdiya ah raxim markay tahayna waxay noqonaysaa ummu ismaaciil ayaa waxay tahay qibdiyiintay ka mid tahay yacni waxa weye reer masar marka dee waxa weeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee wax badan buu ka tirsanayaa marka waxa weeye ismaaciil nebi ismaaciil yaa yacni mucaddi bnu cadnaan cadnaan marka la eego dee koob iyo labaatan bay noqonayaan koob iyo labaatan bay noqonayaan cadnaan iyo ismaaciilna yacni markaa aabbayaal u dhexeeyaa jira oo aan markaa la magacaabin marka dee waxa weeye yacni soddon iyadoo laga yaabo in laga tirsado ama wax ku dhow ama wax ka badan ayaa haddana waxa weeye markaa lagu xidhiidhinaya bahayeyada sidaa u fog ayaa markaa lagu xidhiidhinaya raxim marka inay leeyihiin la tilmaamayo qaraaba marka inaga dhaxayso yani saasuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam oo carabta marka waxa cadnaaniyiintii waxay ka soo jeedaan yani markaa nebi ismaaciil bay ka farcameen wahaakada ahlucilmiga qaarkood waxaabay qabaan carab oo dhammi inay ka farcantay marka ismaaciil marka qolyaha ahlu nasab yani aqwaal bay leeyihin marka calaa kulli xaal waxay noqonaysaa xidhinta caynkaasi inay iyadu sunno tahay bay noqonaysa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana acraabiyan ata nabiya sala allahu aleyh wasalama faqaal abu hurayra wuxuu sheegay in nin reer miyii ata nabiya sala allahu aleyh wasalama nebiga u yimi oo faqaala uu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow dullanii cala camalin idaa camiltuhu dakhaltu ljanna dullani itusi calaa camalin camal itusi dullani iyo dullunii iyo dullini saddex wejiba bannaan fatxadu waxay noqonaysaa likhifatihaa in markaysaa markaa fatxa looga baxo iltiqaa'u saakinaynka oo marka hore dee laamka hore waa reebbanaa ka damba waxay noqonaysaa dee waxa weeye in markaa markuu amar noqday in lagu bineeyo wixii markaa lagu lagu jasmin jiray marka dee halkaana reebitaan kala ka imanay reebitaan kalea ka imanay marka fatxa marka looga baxaayo waxa looga baxay likhifatiha kasre marka looga baxo dullinii la yidhaahdana waa kasradii aslu takhalluskia weyne haddii la godana waxay noqonaysaa cala alitibaac in dammada dammada la raacsiiyey dullanii calaa camalin itusi camal camalkaasoo idaa camiltuhu haddaan sameeyo dakhaltu ljannata jannada aan gelaayo qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam tacbud allaha allah baad caabudayse ay huwa an tacbud allaha macnuhu dhacay saynu soo sheegnay yacnii allah baad caabudaysa yacni waa inaad ila allah caabuddo camalkaasi walaa tushriku bihi shay'an iyo inaad allah u shariig yeelin wa tuqiimu asalaata iyo salaadda inaad taagto aad oogto wa tu'tii zakaata zakada inaad bixiso almafruudata la faral yeelay wa tasuumu ramadaan iyo ramadaan inaad soonto waxay noqonaysaa un macnuhu an tacbud allaha walaa tushrika bihi shayan wa tuqiima asalaata watutiya tu'tiya azakaata almafruudata wa tasuuma ramadaan saasuu nebigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam yacnii camalkaa jannada ku gelinayaa waa inaad allaha caabudaanad u shariig yeelin waa inaad salaadda oogto inaad salaaddii siday taagto siday tahay ula timaaddo inaad zakada bixiso faralka ah inaad ramadaan soonto marka wuxuu kaga bedelayaa yahay hore halkii watasilu raxim ayuu xadiiskani ku bedelayaa wa ramadaan wa tasuumu ramadaan waxaa lagu xambaarayaa in laba marka waxa weeye yacni xadiisoo kala duwan inay ahaayeen maadaama makhrajkooduna kala duwan yahay waxyaalaha qaarna ay ku kala duwan yihiin oo ka hore wax lagu sheegay kan aan lagu sheegin kan wax lagu sheegayna ka aan lagu sheegin yacnii saxaabaduna dee dhammaan waxay doonayaan camal ay jannada ku galaan marka maanic kuma sugna in wakhtiyo kala duwan nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ou marba si ugu jawaabay ama su'aashii farqi uu u qaala walladii nafsii biyadih ninkii waxau yidhi saa'ilka ahaa ee reermiyiga ahaa waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye oo allah baan ku dhaartaye laa asiidu calaa haada yacni kama siyaadinayo intaa la sheegay ay calaa hada almadkuur falammaa wallaa markuu jeestay ninkii qaala annabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu waxau yidhi nebigu wuxuu yidhi man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli janna man sarahu ku kastay farax geliso an yandura inuu eego oo dheehdo ilaa rajulin nin intii ka ahaatay ninkaasoo min ahliljannati ahlu jannaha ka mida ah, falyandur ilaa haada kan ha eego muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay yacni nin ahlu janna'a ninkii doonaya inuu arkaa oo eegaa ninkaa ha eego xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa jannada wax lagu galo waxaa ugu horeeya tawxiidka tawxiid khaalisa in lala yimaado allah keligii la caabudo oo shirki laga madhnaado kiisa weyn iyo kiisa yar mid walba akbar iyo asqharba walaa tushriku bihi shaya shayga labaadee ku soo xigaa taa hore waa shahaadadii weeye shayga labaadee ku soo xigaa waa rukniga labaad ee salaadda shayga saddexaadna waa zekada in la bixiyo shayga afraadna waa ramadaan in la soomo oo calaa haada marka la yidhahdo arkaantii islaamka ayaa lagu sheegayaa xadiidka shahaadadii rasuulka maxaa looga tegey in rasuulka risaaladiisa la qiro waxaa la odhanayaa shahaadada tawxiidka marka la qiro yacnii nusuuso badan bay ku soo aroortay iyadoo shahaadada tawxiidka la sheegaayo waxaana loo jeedaa labadoo israacaa loo jeeda markuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu ma wuxuu u jeedaa laa ilaaha ila allahu keliyay ku badbaadayaan walow shahaadada rasuulkaba yaynay qirineen maya ee waxaa laga tilmaamayaa labadii shahaado waa min baabi ilaaqi yani qayb shahaadadii ka mida in la itlaaqay oo la sheegay shahaadadii oo dhammaystiranna loo jeedo shahaadadoo dhammaystiranna labada shahaado waa in la wada qiro weeye in la wada qiro labada shahaado weeye waxaa la mida xadiiskii tilmaamaya man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illaah xaruma maaluhu wa damuh shahaadadii risaalada lama sheegin laakiin waxa weeye haddii marka waxa weeye la qiro towxiidkii risaaladiina waa raacaysaa qirista la qiray taasina waa raacaysa waa mutalaazimaanoo laba shay islaazimaya wey yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah laa ilaaha ila allahu baa la yidhi hadduu laa ilaha ila allahu odhan lahaana ta kalena waa raacin lahaa waayo labadu ma kala hadhayaan waa mutalaazimaan waa mutalaazimaan marka shahaadadii risaaladu way la socotaa oo waxa weeye labada tan in la qiraa laaimsanaysaa way laasimsanaysaa xajkii maxaa looga tegay arkaantii shanta ahayd markaa waxaa ka dhiman xajkii xajka waxaa looga tegey ama wakhtigan xajku inaanu waajib ahayn baa lagu xambaarayaa oo dee wakhti dambea xajka la waajibiyey oo sannadii sagaaladii hijirigaa la waajibiyey marka ama xajku waajib ma ahayn ama ruuxan baan xaj saarayn yacni markaa tawjiiha labada mid ayaa markaa lagu tawjiihinaya nebigu markaa waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kastay farax geliso markuu yidhi ninka intaa ka kordhin maayo bimacnaa qadarka waajibkaa kama ziyaadinaya macnuhu dhacaya ee waajibaad kale haddii la sheego in waajibaadka kale aanu la imanayn ma aha ee wuxuu tilmaamaya wax sunnayaala ku dari maayo muraadkiisu waa sidaas wax sunnayaala ku dari maayo ujeed ya hadduu marka waxaa weeye waajibaadkii ilaaliyo oo sunnayaasha aanu ku darin walow naqsibaha ku sugnaadee dee waa ku badbaadaya waajibaadkiina uu dhammaystiro wax muxaramaadana aanu la iman wahaakada marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inuu sidaa jannada ku gelaayo nin ahlu janna a uu yahay ayuu marka uu tilmaamay oo bimacnaa waxaa laga qaadanayaa inta sidaa uu la yimi sidaa uu sheegay inuu la imanayo ciddii la timaadda inay janno gelayso macna caamana waa saasaa looga qaadanay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can jariir bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala baayactu nabiya sala allahu alayh wasalam calaa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaati wannusxi likulli muslim jariir waxa uu yidhi baayactu nabiya sala allahu alayh wasalam nabigaan la baayactamo oo bayco iyo ballan la galay waxaan kula ballamo baycada kula galay baycadu waa ballan iyo cahdi weeye calaa iqaami salaati salaadda inaan taago oogo wa iitaa'i zakaati iyo zakada inaan bixiyaan ballan kula galay wannusxi likulli muslim iyo muslim kasta inaan u nasteexeeyo oo daacad u ahaado oo wixii u wanaagsan u sheego ayaan markaa nebiga kula ballamay calayhi asalaatu wassalaam muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa jariir bnu cabdillaahi inuu nebiga kula ballamay inuu markaa la yimaado saddexdaa shay waa bayco uu nebiga la gelaayo oo nebigii isaa kula ballamaayo oo ballankaa nebigu ka qaaday baycadana sideedaba waxa qaada cidda markaa ulul amriga ah ee muslimiinta u talisa ayaa baycada qaada cidaan madaxdii ahayn ama aan iyaga ka naa'ib ahayn bayco ma qaadaan baycada waxaa qaada sida markaa ku soo aroortay adilada ee yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam baa qaadi jiray nebiga kadibna waxaa qaadi jiray yacni madaxda muslimiinta cidda marka muslimiinta u talisaa oo xilka guud iyo mas-uuliyadda guud haysa ayaa marka waxawan yani baycada qaada baycadaasna mar waxay noqotaa camallo in lagula bayca lagula gelaayo mar waxay noqotaa markaysaa bayca caamay noqotaa oo samciyo taaca ku saabsan yacni wixii yacni marka uu ruuxu ka kari karo ee taaca ah inuu ku ateeco wahaakada nebigana calayhi salaatu wasalaam isagu macsibadda inuu amraa kama suuragal aha laakiin ciddii nebiga ka soo hadhay waxaa ka dhici karta in wakhtiyada qaarkood dee ay macsi amraan baa dhici karta marka macsidii cidna lagu ateeci maayo oo baycadu kama yeelayso mid waxaweeye markaa bannaan ka dhigi mayso laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq yahay mawdicu shaahidka wuxuu keenay wa iitaa'i zakaa iyo zakada inaan bixiyo ayaan baycada kula galay marka sake bixintu waxay ka mid tahay ashyaadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee baycada uu ku qaaday ayay ka mid taho jariirna baycada kula galay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mida ah wanusx likulli muslim muslim kasta inaan u nasteexeeyo oo daacad u ahaado oo wixii wanaaggiisa ah u sheego oo kula taliyo jariir bnu cabdillaahina taa waa fuliyey oo muslim kastana waa u nasteexayn jiray xataa waxaa qisooyin qariiba ah, waxaa la soo naqliyey nin baa ka iibinayey daabad buu ka iibinayey jariir bnu cabdilaahi buu ka iibinayey maxaad iga siinaysaa markaasuu intaasaan kaa siinay markaasuu niyo daabaddaadu intaa waa ka qaalisanta waa nasteexadu u nasteexaynay daabaddaadu qiimaha ma joogto qiimo ka badan bay joogtaa boqol buu ugu dara intaa haddaan kaa siista ka war waa fiicanta iga siisa buu markaasuu ma intaa way ka qaalisanta yacni waxa weye intii labalaabkeed wax ku dhow ayuu gaadhsiiyey marba siduu sare ugu qaadaayey wuxuu islahaa yacni wannusxi likulli muslim nasteexada muslim kasta aad u nasteexaynayso furi nasteexada muslim kasta u nasteexaynayso dadka qaarkoodna dee waxaa dhacdaba in shaygii ay og yihiin inuu qiimo badan yahay inay baksaan u yidhaha war wuxuu naf ma leh oo caynka caynkan haddaba waa og yahay markaysa inayna sida ahayn been buu sheegaya buu baksayaa markaasuu markaa wixii ka dhigayaa baktiga wax alla wax markaa naf lahayn yani saasuu ka dhigaya marka ta noocaasi waxa weeye waa mid yani markaa yani khiyaano ah yani weeye nusxigiina ka horjeedda weeye kollay qofku dee wuxuu ku raalli noqdo inuu siiyo shaygiisa haddii markaa laga siisto qofku dembi kuma qabo laakiin arrinka uu samaynayay waxay ahayd dee arrin marka waxaweye siyaado oo fadiila ah bay markaysaga noqonaysaa laakiin mid waajiba may ahayn mid waajiba may ahayn maadaama uu ku raali noqday intan inuu siiyo oo yidhi intaasaan siinay wax kedin la yidhaahda ayna jirin wax marka waxa weeye markaa suuqii uu joogo isaguba ogyahay yahay yacni wax markaa badeecaddii meel lagaga hortegay ayna jirin yacni waxaweye laga iibsanayo oo la yidhi maxaad siinaysaa oo isagu yidhi intaasaan siinaya oo aan la baksin oo aan shaygii laga caayin yacni waxaweye dee dembi laguma qabo haddii intii laga siisto laakiin arrinku samaynaya waxay ahayd fadiilay noqonaysa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk